waxaa tahay baytis daahir ay ahayd ayar maxali baytis daahir ay ahayd ofne hadii daxaarkoodii digadoodii waa nijaas kuli rootin aa nijaasa walow min samatin ha ahaado walow min jaraatin macana ma dhacdin haya xaal malaaga waa xaala xaalkood nijaasa iga daahir waay baytkoodi baytkoodi daahir waay wal bool wakuli boolin bool kulli waa nijaasa bool kulli waa nijaasa waxwalba kaadi haay kaadis nijaas dad iyogeedkiisi raacidkana kasii daran ba xaarka kasii daran soosaal kosiyaay dhamaana dabiica fiiri waxwalba magacaad qabaa khayl khaylayaalka magacay qabaan yani fasalka magacaad qabaa carab qaa'ida usuubinka baadiinana sana waaye hadda unasa xaar aan hibaarsinikii looba xaarkeedii baadi maxay dhahe jiryadeedii ama saaladeedii magaciisu xaarkoodii magaciisu waxaa la yidhaha oo dad aan ahayn jiga la yidhaha saala laleeyahay waay dadkana xaara laleeyahay inta anaka waa isku darnaa reer balgi markaan nahay xaar geel xaari alaleeyahay kujir ziyaada lafteedi magac kale qabtaa xaarkeed bafac waa la wax kale kalaa la jiraa bidiga lahaayaan bas albakar waa la yihaaha xaarkeedii magacaas kaba kutub dhan waa laga oo shay walba magaciisa si hadda boodigi ayaga hadii yani asboodo mazaa dadaa dhahaa liyaha qeyligiisi maga zaara aleeyaha walaa walaalaha qeyligiisi waxaas yani soomaali ciyaaysaa sababige waayo laas waa kal magacaaba muhiim diiqa waa hawa suraaq waa leeyaha wawalba laas xurasta waxaa leeyaha magaciisa hela lagaraaha wadka qayliga awaadkeedii kolisa magacaas haba kaa camala waayo roobkiina xaarkii waaye laakin xayawaan markisjahay diyaa laleeyahaa batiya oo ula baxsan yahay xaar lama dhahayaan warsaadi aykuwidi warxasan warsaale dhahana diya maadoonaada diya arrin fiilim oo arrin fiilim kullu nabiyin kullu nabiyin najahiya najaasadi kullu nabiyin yani nabidki waa nabidki waxa waaye kullu nabiyin nabi oo dilacsan waxaa yani tacriiftiyaa biyacad oo yani marki mantiq layaraa tacriifdiisi waxaa la yidhaha biyacad waayo oo jilacsan waxaa kasoo hormaraa yani inkishaaf inkishaaf zikarkaa kaca marki dadka askaco midda askacsanaado xaalata dhedhelis iyo waxyaalahaas diinin hadii iska qalbigiisa in yani naagnaadooda asyahay oo taxaasuuska arko oo yani inaaska imaahayo kaas maxaa la yidhaha biyan la yidhaha naagna waa qabaan nimankana waa qabaan lamadaa dareerkaasi dareerkaas oo kaciga gakaa kacigiisa bacdigii imaahaayo horta kacigaas hormarisa soo kacsaneen nabina imaahayo dareerkaa ma imaahayo markasya dhhhhsiiya waxaa ka imaahaayo naagaha oo dareer ah waxaa la yaraa waa la yaraa nijaas waaye nijaas najis waaye nimankana saas kale ka imaahaaye xadiiskii oo daliil maliga daliil oo taalibiintii waa daliila bidcali oo sunada ka xishoohayo waxaa sidi maxaayada sida diisno ahay in adeegsi ahay asxaabta sudeey xasikaan rajul bayaan nin aad u badan aan ahay bukhariga awalkiisa waay nijaasa waxaan nin aad u badan aad oo waa badan yahay yani hanuuncaas geerida waa badnayd alxamdulilah nin ilaahay salaamatiin waa ahay nin mari badan aan ahay maxaan suubiyaa matukukudukusaraa nabiga mayaa sirin نجاس حديث هذا مجرم بس عليه بخاري عليه في سواء كذاب السوء ودي حالي ودي النبي على ولا يعني ودي النبي فرق بين كيف جرى ودي وخاصية من تبالغ نبي وهو خاصية من تبالغ وكان جارك كذا خاصية نبي خاصية زين وياي ninka oo quraan gaari askuqaasihay kaasa waxay ka himaado waxay ka himaadaan minha waxa waaye madi waaye nijaasa waaye wajili baali quraan gaar iyo hortiisba waa ka dhacaa waa kaas imaad baciisana waa keena kuwaas hmm. ismi nijaas maxaa yeelay wadi waxa waaye kan kaaimaahaayo oo markii khadka asbaal irhaaq ku dhaco aw shay khaas badan asgalo ama cuus afaado waxyaabahaas waxii ka imaanhayo dareerkii ka imaanhayo dareerkaasaa layihaha wedi la yaraha wasla nijaas waaye laakin ursiga ilma hataa waa ka imaanha iidayna waa ka imaanha yani uma khaas ahaa rag kali oo baale kanzaar kali umadka kanzaar iyo reerkiisa wedi waxay ka imaanhay xuruur ka imaanhay layraa waxaa lamid ah saas gudigi aadamiyiin wakada wakul waaa lami mani wakada waxaa lamida kul maniyin mani kuligi oo wada aadami bini aadam reerki ahaaday mani oo bani aadam reerki ah bani aadam bani aadam manigiis waxaan ahayn waa lamid asna nijaasa waaye lo-dii manigeedii nidaanka waaye diini nabigiis nijaas waaye aad maul ahaado ura maul ahaado nijaasa waayo barka culmada barkooda waa kala baxyin fi asbaxi mana qoon maadaama fi asbax layiri waxaad kafeysaa maha inaa khalaaf ku jiro qolka qultu waxaan lehay qolka qabiga ah bahaalat mani weri kalbi lkhanziiri waxaan oy i doosaar ahayn oo sharcooda aan ahayn sharcooda ahayn nimadiisii baaraasa waxaan oy iyo doosaar aan ahayn hataa faraka maligiisii hataa liyaa faragiisii war aawaha dameerka yani qawiyaan dambe imaam waa warkiisi marka waxaan bani waxaan bani aadam an manigiis nijaas la hormaldayno waalawadayn asxaabkala marka isna bificniwaawi waxaase alasaxu qaacidi waa ku aragteen hadiyas sheegnay waxa waaye kan waxa waaye طaaratu mani غir lkalbi walkanjiiri yuu farci ahadeena waxaan iyo khinsiir axadkooda saaan yihiin minigoodii waaan kuwaas waaan ahayn minigoodi daahir waay daahir waaye daahir waaye allah udeeya aadam mini aadam waxaa ku baxay mini aadam waxau soo baxaa bacda sagaal sagaal sana waxay ka dambeyn waxay imam shaafici qaacidadiisu waxay ahayd almasakatu tajlib taasir su-ool hormar ee tartiib la-aan la sheegaay qaacidadii san qaacidada afar waa kan almasakatu tajlib taasir iyo bagaci kulli mas'aladiis intaas waa rugseysa saldhigaa iyo bagaciisi alyaqiin la yazaal bisak iyo adarar yazaalu iyo alcaadatu muxakama mana caadatu muxakama caadatu muxakama sagaal sano yani naaka yani jirafta ku dhihi haddii ku dhiigto baalq waa la leeyaha wiilka haduu ka diido baalq waa le caadi muxakamo maxaa inay kulli istiqraa ay ku sugnaadeen istiqraa imam shaafi ciraaq joogi wiilkaas maraayi waxaas raaraacay as ogaade kamaysan maano abi xaniifa kamaysiiba kutaa laakin hini la arko intaasay sagaal iyo kamaysanbe yani fuduula waaye baaliq waa le maxaa yeli rabasad istiqraay caad maxkamadii waa iga caadi maxkamadi karo diga naaska kan isa isadiisu kan isana yani liay haw maalin iyo magaciisi lix beri qaalibka kan isana agsarka dhalmada yani ilaa sagaal bilood yani lama lix bin iyo k iyo magaciisi lixda koon iyo aqalkiisi qaalibkiisi sagaal bil yani iyo agsarkiisi yani ilaa afar sano intaan inano caadi maxkamad caadi maxkamad qaaidaysay oo marka cunugii walaalka hor aas yani guuka guur oo sidii ah ku fadhiya boodboodki waa ku yimid tasafuq waa ku yimid dalcunmahlin waa qabaa carabtii dadka ban waa yaabisan maa leyno riixa cajiini waa leeyahaa mana gaarin kara alsanasiyey asubo yimid maxaa la leeyahaa biyaasiisa majisin waaye maxaa yeele kaadi katimid ama le waaye jiri oo keenti ama waxyaala kalaasa keeni لكن بعض العلماء الصنافين من الآدمي وطلبة سنة كل كان واي صفاتين وغفتا قيل وضعيف لكن وحواي من معها وحواي كافي حديد يعني استغناء حق الإنسان وحاسب بها علو وحلو كل من نجاسة هاي كان وحلو كل من تبعي علو وحاسب مني أو من يجي وقتي كلا جاري من وقتي بجاري مني تبعي جرس ولمي بعيد يمد يعني علو كل من تبعي كاي كتمد عمل واي أما ضرب كتمد عمل واي ضرب طويل بنتين كذا هل آدمي قلت الأصح طهارة من غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما wallahu idi aclamu ku caalim eh yukalu labani ma laa huwa nijaas fi kuli labani laban kuligi waaye labankii maa laa yuqtalu an la cuneynin waxaa la cuneynin labankiisa waaye oo hayr alaadamiyi laban hayr alaadamiyi bani aadamka caanahiis aan ahayn waas aan cuneynin caanahooda nijaas ah nijaasadii kulu labanin laban kuligi waaye labankaasi oo maakii labankiisa ah oo laa yuqtalu an la cuneynin markaasu ghayra labani aadamiyi aadamka bani aadamka labnakii heyrkii ahaaday caanihii heyrkii ahaaday waa nijaasa waxawaaye manaa dameerka la caanihiisoo kala waaye taasna caanihiis nijaas waaye waxaan liculumi kulli caanihooda waa nijaas ah maxaa yeelay baabinka doorsanaa dhigo kaloo ahaa kan hilibkiis amaa waxaa la cunaa caanahiis oo hilibkiis la cuno horiska caanahiisii baqal baa dhashay daahirka maxaayaalka hilibkiis waa la cunaayo kale wamakasil waljuzu juskiisa wajhihi juskii almunfasil oo magaciisii soo soocmay min alxayi ka meel hadiska soo soocmay samaykatiisii baktigiisii kula soo tahay macnaha waxaa loo wadaa halla cunaayo naftiisa laa ka meel xadiisii waxa ka soo soocmay oo xayawaan ahaa inkasii baktiga iskula kooyahay waxawaaye idihii oo darada lagagooya ama soo nool lagagooy ijaasa waaye waxii nool dhanba kaseegi isoo nool laseegi oo la cunaayo waaye isoo nool xubnihiisa wax laga soo gooyo nijaas waaye maxaa yeelay maykadiisi hadday nijaas aad uhuna nijaas waaye maykadaa lagaa arkaa ibni aadamka maykiisa nijaas ma ahayn maya wuxuu kala soo heray oo malaay iyo bani aadam iyo iyo magaciisa waxaan ahayn laykooda nijaas oo ahaa laykooda nijaasna daahir oo ahaa amaa intaas wuxuu ka soo herin laykadoodii nijaas oo ahaa kuwaas laykadoodii yani laykada laska yihiin jidkii usa kasoo intisaalay camal waaye laykadii waaye kunoolaa jidkii kasoo soocmay laysa fihi laysa fi dalika alxayi waa nool laysabiisi asalkuu yahay waakana abariya abariyaa baraka guud jidka ka guud gacantooka goostaka kulligiisii hadii laysabis daahir ahaa daahir waay hadii laysa nijaas ahaa nijaas waay mana hadii ciida maxaa iga waa nijaas kaa hadii dhimato suurka looga goosto idoo nool hadii dhimato maxaa aad niyaasa ujeeda hadii suurka horafka looga gooyo isoo nool maydkiis maxaa tahay nijaasa ida nijaas maxaa yeele in maydkooda daahir ahaay waxay kastoo ama isoo noolna daahir ahaay waxay maydkiisa magaciisa nijaas ahaay soo markeen waxay maydkiis nijaas ahayna isoo nool hadii wax laga soo laga gooyo nijaas waaye idaa hiyo camal waaye daradi alcudul soo nool astajasal daradaasi nijaas waaye maxaa laliha laysa maxay ahayd nijaas nijaas waaye daradaasagoosto lugta la goosto nijaas waaye dhigta laga goosto nijaas waaye sii laysadiis ahayd ilaa sacar alma'kuuli waxaa lamid ah siidadiisaa lasoo ah siidadkiisii saygii magaciisi oo oo ay ahaay suunadii kasoo baxdayna waa la soo sidoo ka ilmaha raacaysa samayka kuweli lasoo tahay maxaa yeelay waa soo intisaalmi soo noolasa intisaalmi alaa kuli xaal xadiidkii nabiga u sala allahu alayh wasalama maa qudica min xayin faha maykatun nool laga soo gooyey yani maykatun baxi waayo xaas wariyey yani waxaa waaye raggi oo bukaari iyo muslim waxay weriyiin caasada sheekayn raggi hadii lairaha ragoodi bukaari iyo muslim ragisa weli aa loo weriyey saxiix waaye ama malaay oo ay riqaahi waaye goortooda aadan mujaasa waaye walaa shacra makul walaa shacra ilaa shacra alma'kuuli kii la cunaayo kulkiisa maaha daahir daahir waaye amaanta wax masku digaayo waa laqdayha insha allah shacra alma'kuuli kii la cunaayo intiisii daahiran daahir ijmaac intaa laga soo tusi waa laga soo googooyi kumid waaye ilahay qur-aankii min oosaa min aswaafihaa suskeedii hawaaid yaalkeed waoobaarihaa gardhawaalkeedi zuula la bartiisii waashcaarihaa sintoodii ogii waaye asaasan mataa waaye taa asal amin wamataacan ilaa xiin amin waxaaluu awili hadii bacda sigsiya laga soo jaro ama fi lxayaati silciya usuumaan laga soo qaata suuka laga suubiyo waaye suuka laga suubiyo oo dib lagaa waa kuli suuf xayawaan waay ah. rigaha eriga xaseed tinkiisa laga soo suudiyey kuwaasi maya waxaa la cunaaya tinkeedu maya wa daahir waaye intaas waay suufkii wabarkii intaas kuli sacadkii eriga sacadkiisii kuli qur-aankaas ugu sheegay min aswaasiha wa awbaariha asaasan ay muhiin mataacan ilaa xiinin hal ay muujin waxaad sigasin alaabtii dayka bukeysan waxaa la bukeysan ah, ilaa xiina inta la gaalo yaa marka walaysa alcalaqa walaysa alcalaqa kuub hayata anka taasa walmudqatu saakayntii yani bacda iikan berisimahaayo waaye iyo radadka farji maadaha farjigeedi qoyaankiisii biwajisi nijaas ma ahaanin fil asax mana qabano asax mana qabano intaan kasheegay calaqadii dhiigii kuufmi waaye oo ka sanaayo oo xinka doofeenay calaqaal magacaabay maxaa yeelay yani wuxuu mar wuxuu iiga soo maraysa dhigtaa wahuwa boqortii wdwadi waay saafaynta ciidana adag waay oo doosa maiso markaad gaala naqiyeysa hilibka galasiisa ay naqiyey gabalkii hilba ahaa midqa waxaa loo magacaabay saqiyaayad tahay waxaa midqa loo magacaabay qadar calaala geli kara waaye ilka walaw calaali kara camal waaye anaga lasoo umi waaye xayaaba oo ilka loo calaali karo yani saas aana midqa loo magacaabay armaul intaas mrga waaa loo magacaaba saas farji farjigii rayaankiisii xayawaankii qaayadka ahaay farjigiisii walow غeyr ma'kuul aba ahaaye min aadamiin iyo reerkiisii dalaysad ma ahaanin najisi ma ahaanin ma ahaanin wayastilmudqatu lmudqatu binajisi najis ma ahaanin وليست رطوبة رطوبة الفرج فرج رطوبة بنجس نجس معها مثل أصح منها غلا كل انت لو جليان كل بنجس معها في الأصح منها غلا رطوبة الفرج معها فرج ويدي ويانكي في تنكرس وايا هاسي غير معها من معايا لما بحورة في الحيوان xayawaanka asalkiisa waa daahir waa miligio kale waay midabka maahanin rutubatan farji farjiga cad waaye oo madi iyo dhibo dhexdooda dha waaye kaasi oo yani naahaka imaahayo waa kala kacaa meeha malaha waxawaaye kan soo baxaayo waayo maxaa ka soo baxay xifdigiisi yani waa dhakaa adkaanka waayo dhakaa aqiidina waa dhakaayo cad waayo oo nebi iyo carab isku dhexjiro ama rajabatu alkhaali min albaatini waayo qalbiga baatinkiisi gudihiisii hawaan ka soo baxo jaasan waayo alaa xaal culimada xanuudka khalaafsan qaacidadeedii wafti ku dhex jiro insha allah si ilahay safar noo soo celiyo aan gooni ugali doonaa walaa yadhuru najisu lcayni nijaas lcaynki caynkiisa nijaas ahaa ma daahir noqoto ilaa kamrin kamradi maahane kamradi maahane caynkiisa nijaas oo ma daahir noqohaayo ilaa kamrin kamra maahane kamra maahane kamradaasoo takhallaladkiisa yawday oo macnaa macaanaasi waay wakadaa waxaa lamidka iyadoo meelkii aalneed ee khamradii siika ugabeentay oo istaxaal ku dhahay markaaga lamasiili waay ilaa laboolxaan amradii oo nafteeda ficilneed gudoonti oo naqata siika nafteeda sii ka naqatay waxbasiidi wax macduum maxaa yeelay qilada oo nijaasada iyo xaaraamka waxaas ahaa iskaafka waa zuulin maxaa yeelay casiirka sii gaalibka ah masiidki waayo ilaa bacda takamur markuu kamrooyka bacdi maahan waxaa mid ah isagaa waxaa lamid marka la taxdila ah guuriyo khamra kamsin qorax lagu soo guuriyo ilaa dullin lagu soo guuriyo waa waa la too cafsihi cafsiisa waa la too hadii min kamsin laga guuriyo amin dullin laga guuriyo ilaa ilaa lagu soo guuriyo nisaas ilasax manaa gadano macnaha iyadoo meel <coughs> aanaasia la soo qaaday qorax mal leeday aaneed oo waxaa keenay waa insiyaawlay dhaaci ahaa ijaasa ma ahaa daahir naxariisaa yani doorsoonkaas doorsoonkaas daahir naxariisaa oo hal ay doorsoon hadii olax laga guuriyo hoos laga guuriyo maskaas waay hadii hoos laga soo guuriyo olax laga guuriyo doole falasmanaadana yani insiyaawkaas doorsoonkaas oo siisa ay doorsoontay yaa ku dhaahir inkulad digirkiisiiy bidafi oo lamacaameey mana lamaceey lamaceey bidafi shayin shay ribigiisii shay ala ribi alorigi halaa madaa maqaysa daawa loo oo halka halka hadda badigiisa oo la keena gaalada waxaa shirsadina badan amradii baahday oo weli gadoomin oo amsi daawata arkaana daawa kusuwaayaan taasay madaa maqayso riwaayad waaa kamid carabku waxay yeli jireen abdalraan yani ay salka xistaan rasalay firidi jireen waxay firidi jireen buuka kuleelay firidi jireen hataa intay kamra maqanin kahor hadii laidi mas-uula waxawaaye waxawaaye simadkii oo simadkii oo kamrada maxaa simas alsoo miisi waay oo mari lasoo mariyi waay simad lasoo mariyi lasoo miisi bacdi waa ina intay kamra la samaynto horaa basalkaydeen ama samuuka kuleel ay ku ridaan saasay yeli jirin taasay haddii saalisiisi iyo kamrada walaa madaharnaqayeyso wajildin waay kalamaad kaligiisi waxa istihaalo oo magaciisi lama xaal استحالة قمروي يا قداه بقتا مقاسي وكون قداه بقتا مقاسي لجسك هاي كلمات وطنا hadal dhandheer halkii baal ku akujaala in sha allah maanta maadaama ka fadliyahay dambiyaaso bilooti dhimakanasi aabkii ware ware makulna ba ahaad si oo culina ba ahaadee xadsiida magaciisi rebhuru kaas naqdaaya naqdaa bidalihii mawduuntiisa ku dhahay naqdaa maqaabkii looti nijaaseeyey mawduuna ku yani ku dhahay naqdaa walo waxa magduha abay waxay ظاهره ظاهرkiisi ظاهر نقضاء وkذا bاطنه bاطنkiisi ظاهر نقضاء hal مشهور mana qadano maxaa yeele usulada meel ظاهر bاطن kizida kujirana waa ظاهر نقضاء waxaa da yani tinta laga xiiro kan koreey kalamaadna hilib hilib ahaay jarjaro waxaa udhaxeeya maxaa waaye kan mawduudka galaayo kaas aahirkii iyo baabinkii ku alaaa waxii baabir yani waa maqduuceeda helo kulmi waay alawadaa baabinkana waxaa la wadaa waxaan badcina aan la kulmin alawadaa aahir waaye almashhuuri munaaqadana lamadaa xadiiska hormaray aw nabiga sida salaatu wasalaam aymaa dadiga lmadey faqad wa dhaahiyey aqaah maqdaa usiiba maqaafo maqdeeyey waa dhaaha nabiga rawahu muslima wey bukaarina waa halla aqadtum ihaadaha hallaa qaadateena ihaadaha maqaafkeeda wadlaytumuuhu oo yani maqdiytiin intifactum biku intifacdeena intifacdeena taxdiir waa hallaa aqadtum ihaaddeena haadahaa maqaarkeedi waktiga waay dambe dad waktigan dad kumiyaha magdaykeena intifacdayna baatilkiisa waa la soo qaacidaas kuftaa insha allah khayr aayar ibaad wadabu macnihiisa ah magdan yeeraa addabu magdan nafcu fuduulihi khasi qurankii maaha saarnaay maqaar maqaarki iyo adin adinki iyo maqaarkaas basiya ycu qoyaan ahaayo oo hadii lagu uri lahaayo hadii maqaarka lagu dhaafo fuduulihi waxa maqaarka leehi oo qoyaan qoyaan ahay hibid hibid ahay adin adin ahay waxaa hadii lagu dhaafo maqaarka uri lahaayo kaasa siiga isu waayo maxaa siigaa low makaarkaas um, kudabiyo makama qalan fasaadin imaahum kaas maxaas ku suureeya aluu siigi karaa waxaa ku suureeyaa xiriisan lagu siiyo midcusubiilihi waaye xiriisan yani waxay oqayaan iskakafasha iyo qirin iyo waxaa ahaay oo maqaalka saarnaa siigi biyo waaye maqdiinkaasa dhiraa intii kuleel lagu siiyo in kuleel lagu siiyo walaalka lagu siiwayo waxyaqaana dadka makaarta magajiilaan ereys imaka rabbi ahaan yaan u ogaana ereys maxaa waaye waxa carabka guwaaya iyada carabka guwaayaan hasaad carabka siyaasiyad carabkaaga guwaaye saasaa xiriis lairaa kaskaa dhigaay maxaa waaye geedki asalka ahay asal geedka lairaa maqaanina maqaanino geed asal leeraa soomaalida baadiga asal adar maqaanji ahay geedka magalka ahay waa xiriis maxaa yeele hawaane ahay carabka carabka hadii saaro waa kuwa waana ingudiyaa asalaa leedaa أنا كده حمل فرمان ولا يدعينا كيف فرمان جرا فرمان يعني هذا الثاني يجب كاس حريص واسع waxaa lamid asalka bu waxaa lamid geed oo yawyaw layiraa ulka yani yawyaw aan yiraa laakin asaani oo hadda waay